bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi aجmaciin qala الnaadimu raximah اllahu tacaalى wyugsr اlmadmuum fi jamci kama yuqaalu hiimun cinda jamci ahyama wwaawan ithra اdmi ruda lyamata ulfiya laama ficli aw min qabli ta ka taa'ibaani min ramaaka maqdura kada idaa kasabucaani sayara wain takun cayna lifucla wasfa fadaka bilwajhayni canhum yulfa min laami faclas man ata lwaawu badal yaa inka taqwa gaaliba jada lbadal bilcagsi jaaa laamu fucla wasfa wa kownu quswa naadiran laa yakhfa waxaan kusoo dhex jirnay ibdaalkii gaar ahaan fasalkii noogu dambeeyey oo aan kaga soo hadlaynay qeybtii ugu dambeysay andhaha markii eh, waawdi la bedelayo alifta markii waaw loo bedelayo liwuquuci اlalifi bacda damatin aan ku miithaalinay muuqin iyo wixii lamid ah casharkan kaas buu raacsan yahay eh, eh, waxay ahayd in la raaciyo laakiin duruuf awgeed baan u kala goyna waxaan marka uu leeyahay musanifka wayugsaru اlmadmuumu fi jamcin kama yuqaalu himun cinda jamci ahyama wayugsaru waa la hoos dhigaa almadmuumu midka la goday fii jamcin jamac gudihiisa waa la hoos dhigaa midka godan kamaa yuqaalu sida loo yiraahdo hiimun sida loo yiraahdo cinda jamci ahyama ahya markii la jamcinay hiim waxa weeyaan eh, ka shurbi lhiim waatuu ilaah yihi waa geela ooman yaa la yidhaahdaa marka mufradkiisa oo mudakarka ahyam aa la yidhaahdaa muanathkiisana haymaa ayib marka wuxuu ku leeyahay hore waxaana soo martay wasanka faclaa mudakarkeedana afcal ou yahay markii in la jamciyo jamcu tagsiir la raba in xumur lagu jamci jiray fuclun lagu jamci jiray oo xamraa xumrun aswad sawdaa suudun in sidaa la dhihi jiray yaa na soo dhaaftay marka muanath kasta mudakar kasta wasfi kastao mudakarkiisa afcalku imaanayo jamcii ee muanathkiisana faclaa uu ku imaanaya qiyaas jamciisa waxaa waay ficlun in lagu jamciyo ayib marka jamci muxuu noqday fuclun asigaas haddii marka cayntiisa ay jirato xarafkas oo dhexda hadduu ka jirado meeshii laga rabay in fuclun lagu jamciyo damadii waxaa loo badalayaa kasro litaصixa alyaa intaa keli a weeyaan hadda bal markaad xamraa iyo axmar aad ku jamcisid xumr xumr hadda fuclun waay damada fuclun ku jirto yaa waxaa loo badalaya haddii caynta jirato ya ku jirato yaa waxaa loo badalayaa kasra markaasaa waxaa leeyahay ficlun aa lagu jamcinaya waxaa ka mid abuu ah musanifkana yiri hiimun ahyam hadda fiiri waa afcal cayntay kaga jiran tahay ya maadaama ay saas u jiran tahay markii in la jamciyo la raba sideeday ku baaqi noqonaysaa lianna waxay ahayd huymun in lagu jamciyo fuclun in lagu jamciyo fiiri marka huymun haddii la yidhaahdo waa ya reeban oo dama ay ka horeysa culayska ay leedahay waa dareemaysa tafaadiyan can hada thiqal wajaba taxwiilu damati ilaa kasra fataquul hiimun biidun hadda fiiri abyad baydaa waxay ahayd buydun in lagu jamciyo sidii xumrun oo kale markaasaa layihi biidun damadiya waxaa loo bedelay kasra intaa kale a ah weyaan wa yuksaru lmadmuumu midka godan waa la hoos dhigaa godaalkia ah waxaa loo bedelaa hoos dhig fii jamcin jamaca markuu yahay mufradka sidiisii buu ahaanaya kamaa yuqaalu sida loo yiraahdo hiimun oo jamca cinda jamci ahyama ahyam oo mudakara markii la jamcinayo hiimun a laleeyahy huymun lama dhahayo intaas weeyaan markaasuu wuxuu ihi wawaawan ithra dami ruda lyaamataa ulfiya laama ficlin aw min qabli ta ka taa'ibaanin min ramaaka maqdura kada idaa kasabucaani sayara wa rudda cili alyaaa ya'di waawan u cili ithra dami in waqacat ithra dami waawdo ithra dami macnaha saas waay wa rudda cili alyaaa yadi waawan u celi ithra dami xaal uu yahay yadi waay hadday yadi ka hor dhacdo damo yadi waa u bedel lianna waxaa la ogyahay damo waxaa munaasib uu noqon karo waaw marka hadday ya-i waaw ka dib dhacdo hadday damaya dib dhacdo yadi waaw baa loo badalaya wa rudda cili alyaaa yadi cili mataa ulfiya markii la hela laama ficlin xaal ay tahay ama ulfiya la ogaada laama ficlin ficil laamkeeda hadday yadi dhacdo yadaas waxaad u celisaa waawan u cili ithra dami xaal ay tahay yadaas waaw may ya oo laamulficli dhacday damana ay ka horeyso yadaas waa u celi aw ma ahane min qabli taa laama ficlin ma ahane min qabli taa bay dhacday ta ka horteed macnaha waxa weeyaan kelimada ugu dambayso ma aha ayada laakiin waxaa ka dambaysa ta ah ka dambayso mithaalkeeda waxaa kamid e ka midkii dhisay ta'diisa min ramaa ka dhisay ka maqdiroo kale uga dhisay waxaa lagu yihi ramaa waxaad ka keenta wasan oo maqdura oo kale ka keen ramaa ramaa waa ficil thulaaثia muctalilaami bilyaa ah marka waxa weeyaan ya lyaamataa ulfiya laama ficlin yadi hadda laamulficli waa ayib iyadoo laamulficli ah yaa lagu yihi ramaadaas waxaad ka dhistaa wasan oo sidii maqduro oo kale mafcuula ka dhis marka maxay noqonaysaa marmuya saasay noqonay marmuya liannahu mafcula iyo marmuya marka maxay noqotay iya oo laamulficli dhacsan taa u taaniithan ay ka dambayso waxa ka horeyna ay yihiin dama marka ya-di waa u badel marmuya ama marmuwa marmuwatun maqduratun marmuwa saas dheh fiiri marka waa kaa hadda maxay tahay marmuwa marmuya ay asalkeeda ahayd waa ya oo laamulficli dhacday ama eh, taa u taaniithna ay ka dambayso damana ay ka horayso fa wajaba liistithqaali ityaani اlyaai bacda dama wajaba min ajli dalika ibdaalu اlyaai waawan litunaasiba dama alatii qablaha fataquul marmuwa markaasuu ku yiri warudda cili alyaaa yadi mataa ulfiya markii la hela laama ficlin inay dhacday aw min qabli taa taa inay ka horeyso oo taa ka dambayso waawan u celi ithra dami xaal ay tahay yadaas damba gadaasheed ithra dami waxa weeyaan yada waxay kadib dhacday damaa ka horeyso oo yadaa waxay dhacday bacda dama waaw dama ah markaasaa miithaalahan wuxuu ku yiri ka taa'ibaani ninkii dhisay ta'diisoo kale min ramaa ka dhisay ka maqduroo kale ka dhisay ramaa maqdura ka dhis haddii lagu yidhaahdo marmuya ay imaanaysaa marmuya maqdura saas markay tahay waxaa ay oo taa u ka dambaysa maa qabligeedana dama fa wajaba tabdiiluhaa waawan marmuwatun saasaa laleeyahay taas waa mithaalkeedii laakiin hadday taa ka dambaynine waxa weeyaan qadwa arajulu oo kalaa ka mid ah asalkeeda waxay ahayd qadya arajulu liannahu qadaa qadaytu ficilka qadaa yaqdi haddaad rabtid ficilka inaad aada garatid waa la gidgidiyaa asalkiisa qadaa hadda aliftaas waaw ka timid iyo inay eh, ya ka timid maxaad ku ogaan kartaa mar waxaad u tirisaa damiir u tiiri qadaytu ya ay noqotay mar mudaaric ka dhig yaqdii ya ay noqotay marka qadaa laamteeda waa ya ay ku jiran tahay ko marka ayadaas haddii ficli tacajub oo kale laga dhigo waxaan soo dhaafnay ficil kastoo hulaathi ah waxaa laga dhigi karaa mithla ficli tacajub qadwa rajulu fahuma rajulu caluma rajulu ala dhihi karaa qadwa rajulu qaduya rajulu ay noqotay qaduya rajulu hadda iyadoo taa utaaniid ka dambaynin waay waa laamulficli oo ya ku jiran damana ay ka horeysa qaduya rajulu markaasaa waxaa lagu yiri waa ya dama ay ka horeysee yadi waa u badel qadwa kadaa idaa kasabucaani sayara kadaa midkan waxaa lamid eh idaa sayarahu hadduu ka dhigo ficilkii ramaa ahay ka oo kale hadduu ka dhigo waxaa lagu yiri marna ramaa oo kale maqdura ka dhig marna waxaa weeyaan ramaa waxaad ka keentaa ka oo kale ka keen ramaa ka sabucaan ka keen haddii lagu yidhaahdo ramuyaani ay noqonaysaa marka hore ramuyaani sabucaani maxay meeshii timid waxa weeyaan waa ya waa kordhigan damana ay ka horeyso ramuyaani markaasaa lagu yidhi ya-dan waxaad ugeli waxaad u gidisaa waa u gidi limaada hada aad aad tiraa waxaa lagu leeyahay limunaasabati damati alatii qablaha marka maxay noqotay ramuwaani saddexda masalo hadda labadan beyd ku sheegay saddexdooda waxaa kulminayo waa ya dhacday damana ay ka horeyso laba midkood un lagama fakana in damadi kasra loo bedelo iyo in yadi eh, waaw loo bedelo labadaas lagama faksanayo markaasaa waxaa loo bedelay yadi yaa loo bedelay maxaan ku irahdaa eh, waaw wain takun caynan lifuclaa wasfa fadaka bilwajhayni canhum yulfa wain takun haday ahaato yadi yan baa laga hadlayaaye caynan haday noqoto bimacnaa in waqacat ilyaau cayna alficli lifuclaa wasan oo isim oo fuclaa ku yimiday hadday caynteeda ya ay dhacdo wasfan xaal uu yahay fuclaagaas fadaaka midkaas yulfa canhum waxaa laga ogaaday dadkii oo carabta agtooda bilwajhayni hadduu isim ku yimaada fucla calaa wasni fucla cayntana yaa uu kaga jiran yahay laba wajyaa ku banaan labadii waji waa maxay wejka hore waxa weeyaan in damadii kasra loo gidiyo sidii yadi ay u baaqi noqoto ama yadi la gidiyo waaw sidii damadi ku baaqo noqoto intaas kali a weeyaan wain takun ilyaau yadi haddii ay tahay cayna ay waqacat cayna fucla hadday dhacdo isim fuclaa ku yimid cayntiisa ya hadday noqoto wasfan xaal uu yahay oo isim uusan ahayn oo jaamid ah fadaaka midkaas yulfaa canhum waxaa laga ogaaday carabti bilwajhayni laba waji waxaa lagu miithaaliyey mithla waxa weeyaan addiiqa walkiisa adyaq iyo akyas fulaanu akyas nin caqli badan waay wa haada ariiqu adyaqu min daka aada leedahay ariiqan kana ka cariirisan marka adyaq iyo akyas waa afcal muanafkiisana waa maxay waa fucla yay ku timiday marka adyaq iyo akyas hadda fiiriyaa waxa weeyaan kelimada asalkeeda diiq bay ka timi daadka waa lficli caynta maxaa ka yaala ya baa ka taallo cayntii oo xarafka labaad a ah ya buu ku jiran yahay adyaq akyas hamsada waxa weeyaan zaaid wa oo horo marka iyadoo adyaqi akyas a ah lagu yiri muanafkeedi keen muanafkii marka waxay ahayd qiyaas ahaan in la yidhaahdo in la yidhaahdo akyaskii waxaa weyaan fucla marka lagu duyqa in la yidhah saasay ahayd duyqa markaasaa layidhi culaysaa meesha ka yimid laba mid aday ku taalla duyqaadaas ya-di waaw u badel ee duuqaa kuusaa dheh sidii damadii u ansaxdo ama duyqaa bay aheede daadkii hoos dhig sidii ya-du ku baaqi noqto diiqa iyo kiisa waa war waadix a weeyaan wa in takun hadday tahay ya-di caynan hadday dhacdo lifuclaa isimkaas oo muanathka oo fuclaa cayntiisa hadday ya ku jirto wasfan xaal u yahay fadaaka midkaas yulfaa canhum waxaa laga ogaaday oo laga ogaada carabta xaggooda bilwajhayni laba waji baa lagu ogaada intaas weeyaan ayib faslun min laami faclas man ata lwaawu badal yaa inka taqwى gaaliba jadal badal بالcasi jaaءa laamu fuclaa waصfa wa kownu quswaa naadira laa yakfى wuxuu ku yihi musanifka atal waaw waawgi wuu yimiday badela yaain ya bedelkeedii waaw baa yimiday ka taqwa oo kale waaye min laami faclaa faclaa laamteeda ya-deeda waaw baa loo bedelay isman xaal uu yahay jaaa da lbadelu bedelkan kan ee waa yimid gaaliban sida badan ee ma aha mid oo oo laazim a ma ah markaasuu wuxuu ku leeyahay yaadi di macnaheedi waa la bedelaa waaw baa loo bedelaa hadday dhacdo ya-di laama ismin hadday dhacdo isimkoo calaa wasni facla facla haddii wasankeeda ou noqdo hadda fuclaa baan ka soo hadlaynay hadda faclaa baa laga hadlayaa atal waaw waawgu waa yimiday min laami faclaa ama atal waaw waa yimiday badela yaa-in ya-di badelkeedu yimid oo min laami faclaa laga badalo ya-da oo faclaa ku jirto waa la bedelay waaw baa loo bedelay isman xaal u yahay faclaadaas ka taqwa oo mithaalkeedii jaa-ada albadelu bedelkan kane waa yimid gaaliban hadda fiiri waxaa loo haystaa dadka waxay u haystaan taqwa inay qawiya ka timid oo hadda maxaa loo leeyahay ya-di waaw baa loo bedelay maxaa loo leeyahy ya-di waaba joogtaa taqwaatan meesha ya-di ku qoran oo alif ahaanay marka waxaa laleeyahay taqwa min alquwa may ka timid mise min alwiqaaya fiiri ataqwa min allah hiya wiqaaya a leeyahay macnaheeda ficilkan taqwa ah wuxuu ka yimiday waqaa marka taqwa hadda maxaa joogto fa'di waa maqan tahay qaafka waa caynulficli waawga taqwa ku jiro waa laamulficli aliftaana isimkaa wato facla maba aha maadat ka mid ma ah ayib marka taqwa waxaa lagu leeyahay haddii la yidhaahdo asalkeedii waxay ahayd taqya liannahu waqa waqiya yaqii alaleeya yaqii ficilka inuu ya laamtiisa tahay mudaariciisaa ku tusinay alwiqaayatu alaleeya yadaasaa ku tusinayso marka asalkeedii waxay ahayd taqwa taqyaa bay ahayd marka taqya ay noqoto maxay noqotay waa facla kow oo laamtana kaga jiran ya laamtaas ya-da kaga jiran yaa waxaa loo bedelaa waaw waxaa laleeyahay taqwaa intaa keli a ah waay marka atal waaw waawgii waa yimiday badela in xaal uu yahay min laami facla laga bedelo isman xaal u yahay facladaas ka taqwa mithaalkeedii waay ficilka waxa weeyaan fadiisiya hadda masderkan maqan taqwa isim waa jaaada albadelu bedelkan keen waa yimid gaaliban macnaha marka qaarkeed waxaa laga yaabaa an tabqa alyaau calaa maa hiya calayh laakiin sida badan waxaa u badan waaw in loo bedelo intaa weeyaan ayib marka ismanaa la yiri haddii facla wasfi ay noqoto ya-deeda sideedaa loogu baaqiyela sidii sadya iyo khazya oo kala ah. waay ayib marka maxaa niriyay jaa-ada albadalu gaaliban markaan leenahay waxaa weeyaan marka qaarkeed waxaa laga arkaa faclaa oo isim a ah, inay yadeedii aan la baaqi macnaha aan yadeedi waaw loo bedelinoo ya-nimadeeda ay ku baaqi noqoto oo waxay ku miithaaliyeen ka qowlihim liraa'ixati raya ray yaa fiir ray waxay aheed rowyaa in la yidhaahdo sidii taqwa oo kale markaasaa ya-deedi inta la baaqi yeelay yaa faaul ficligii iyo ayadia laisku idqaamay raya marka taas waxa weeyaan hayr alqaalibki waa hayr alqaalibki bilcagsi jaaa laamu fuclaa wasfa laa yakhfaa wa jaaa waa yimiday laamu fucla fuclaa laamkeeda wasfan xaal uu yahay bilcagsi buu ku yimiday fuclaa laamteeda waxa weeyaan oo waaw ku jiran ya baa loo badalayaa haddayba fa'da fuclaa ay godan tahay laakiin bishardi an yakuuna fucla wasfan oo cagsiga waa maxay tubdlu waaw yaan awal hore waxaan soo dhaafnay facla ayadoo yadeeda waaw loo bedelay haddana waxa weeyaan waawdi yaa waxaa loo bedelaya markaasuu wuxuu ku yiri jaaa laamu fuclaa fuclaa laamkeeda wuu yimiday wasfan xaal u yahay bicagsi bicagsi laami facla isman waxaa lagu miithaaliyay mithla اdunyaa w dunya intay ka timid min adunuwi dhawaasho adduunyada waxaa loogu magacaabay waa dhowdahay bilxayaati dunya noloshii oo dhoweed waay fiiri dunya waxay kamid timid dunuwu marka fucla ay ku timid waxay ahayd qiyaaskeeda dunwaa in la yidhah maadaama ficilka eh, isimkan daal iyo nuun iyo waaw asalkiisa intaasaa u ah marka waxay ahayd in la yidhah dunwaa culyana culuwi bay ka timiday laamteeda waa waaw laamtii waawgeed in la yiraahdo culwaa marka waxaa laleeyahay maadaama fucla laamteeda ay waaw ku jiran tahay wasfina ay tahay waawdi waxaa loo bedelaya sida badan ama qiyaaska ah waxaa laleeyahay dunyaa culyaa markaasuu ri wa kownu quswa quswa ahaanshadeeda naadiran ay ahaato wax aad u yar inay dhacaan laa yakhfaa ma qarsoono min xayu alqaacida shaad waay wa min xayu isticmaalna waa badan tahay reer xijaaza saas isticmaala layihi quswa quswa midii macnaha fogeed fiiri hadda waa fucla oo wasfia wasfi waxay ku tahay hadda fiiri dhawaasho culyaa sarayn ayadoo isim ay macno gaar hadana sii faaideyna wafiga saasa lagala jeeda marka quswa waa fucla oo laamta ay kaga jiran tahay waaw maca dalika ubqiyat ilwaaw calaa maa hiya calayhi walam yuqal qusya lama dhihin sida dunya oo kale marka inay naadir tahay wax qarsoon ma aha sidaasuu ku leeyahay ayb eh, faslun qaala almualifu raximah llahu tacaala in yaskun isaabiqu min waawin wayaa wاtasalaa wa min curuudin cariyaa fayaaan ilwaawa qlibana mudqimaa washada mucdan hayra maa qad rusimaa min waawin aw yaain bitaxriikin usil alifan ibdil bacda fatxin mutasil in xurika taali wa in sukina kaf iclaala gayri laami wahiya laa yukaf iclaaluhaa bisaakinin gayri alif aw yaaan itajdiidu fiiha qad ulif wasaxa caynu faacalin wafaacilaada afcalin kaagyadin waaxwala wain yabin tafaaculu min iftacal wain yabin tafaaculu min iftacal wain yabin tafaaculu min iftacal waalcaynu waawun salimat walam tucal wain lixarfayn ida liclaalu istuxiq suxixa awalu wacagsun qad yaxiq wacaynu maa aakhiruhu qad ziida maa yakhusu lisma waajibu an yaslama wa qabla baqlab miimani nuuna idaa kaana musakanan kaman batan bida weli waxaan ku jirnaa waxa weyaan ibdaalka ibdaalka min ascabi maa yakuunu hal xaalo un baa ninka ibdaalka uu ku ogaan karaa xaqiiqatan haddaad aragtid ibdaalna waxa weyaan saddex xarafa ugu badan waxaan kale waxa weyaan wax naadir u dhaca waay waa waaw ya loo bedelaya ama ya waaw loo bedelaya ama alif oo ya la bedelay ama saddexdan xaraf oo xuruuf liin la yirah ama xuruuf cila la yiraahdo saddexdan xaraf yo ibdaalkao dhan u badan yahay waxaa kelia ah loo ogaan karaa oo baabul ibdal uu kugu fududaan karaa inaad warqad intaad qaadatid min awali kitaabi min awali kitaabi ibdaal ama baab ibdaal laga soo bilaabo ilaa nihaayatihi aad alif qabsatid alif oo ya laga bedelay imisa mowqic waaye alif oo waaw laga bedelay imise mowqic waayo alifta xaggaas ku bix haddana ya soo qabso ya alif loo bedelay imise mowqif waayo ya waaw loo bedelay imise mowqic waayo ciidana halkaas ku qoro waawda haddana qabso waaw alif loo bedelay imisa ay noqon kartaa waaw ya loo bedelay imaysaa noqon kartaa hadhowti dambe markaa wax kasta ayaga iyo qaacidadooda iyo mithaalkooda isku xifdisid baab dhan oo baabu sarfi lasmaa ayaa kuu fududaanay sida looga badbaadi kara saas waay hadda annaga xooga waxaan saaraynaa in musanifka wuxuu sheegay sida u sheegay loo fahmo keli ah hadhow marka wixii kala taqsiiminteeda iyo kala fahimtoodii oo mid kastaba gooni loo fahmo iyo mawaaqicdeeda iyo qaacidadeedii ardayga ijtihaadkiisa ay ku xeran tahay in yaskun isaabiqu min waawin wayaa watasalaawa min curuudun cariyaa fayaa-an ilwaawa qlibana mudqimaa washada mucطan hayra maa qad rusimaa in yaskun isaabiqu haddii midka hore ou reebmo min waawin iyo wayaain saabiqu min waawin xaal uu yahay wayaa-in yaskuni saabiqu midka hor hadduu reebmo oo min waawin wayaain ah watasala ay xariiraan oo wacariyaa ay ka dharbeelaan min curuudin reebtiin oo soo diriya ay ka dharbeelaan faqlibanna gidi alwaawa waawdi yaan u gidi mudqiman xaal aad tahay midkii isdhexgelinayo labadii yaa waay washada waxaa shaad noqday mucdan mid la siiyo hayra maa qad rusima wixii lasoo qoray waxaan ahayn in la siiyo waa naadir buu ku yiri labadan bayd waxaa weeyaan waa min ashali maa yakuun qofka markii dhaqbadiisa hore wuxuu u malaynaa wax adag inay yihiin laakiin wax yowmiyan loogu shay la isticmaalo ou yahay fahmigiisana wou sahlan yahay isticmaalkiisana wuu sahlan yahay mushkilada waxay ka timid e, waxyaala badana aan dhicin ama waxba aan jirin oo laakiin sarfiyiinta ama ay keeneen iftiraad loo keenay daa'iman fahmigeeda wuu dhib badnaanaya markaasuu ku yiri in yaskun isaabiqu midka hore hadduu reebmo oo min waawin wayaa-in ah waaw iyo a kulmay midkooda hormaray oo midka horeeyana reeban watasalaa waana xariirsadeenoo xaraf uma dhexeeyo wa cariyaa min curuudin marka luu leeyay midka hore waa reebay reebtiinkaasna waa reebtiin asal ah reebtiin cilo ay keentay ma aha saas hadday dhacdo faqlibanna gidi alwaawa waawdi yaan u gidi mudqiman adigoo yadi waawgi dhexgelinayo isku shidayo washada waxaa shaad noqday mucdan mid la siiyo oo la siinay hayra maa qadru sima wixii lasoo tilmaamay oo lasoo qoray waxaan ahayn in la siiya hadday yimaadaan naadir baa lagu tilmaamayaa saas waay marka khulaasadeeda waaw iyo ya baa hal kalimaan ku kulmay midkood ama waaw ha noqdo ama ya ha noqdo midkood ayaa reeban reebtiinkaasna asli waay saas hadday dhacdo waxa weeyaan labadooda midka horo iyo midka dambe wuxuu ahaadaba waawda ya u bedel ama ya ha dambayso ama waawda laakiin labadooda haddayba kulmaan kelimana ay ku kulmaan midkooda horena uu reeban yahay reebtiinkana uu yahay asal waawda fiirso ama ha dambaysa ama ha horeyse waawdi waxaad u bedeshaa ya eh, maxana ya u bedel marka saas ay noqoto markaa haddana isdhexgeli labadoodii saas waay waxaa lagu miithaaliyey sayid iyo mayit oo kale waay qaacidadii aan weligeed kuu sheegi jir ha iska iloobin ana alxarfa almushadada cibaaratu can xarfayni sayid markii la yihahda iyo mayit bala kala furfur waxaa la leeyahay asalkeedii waxay ahayd saywid iyo iyo may wit saasay ahayd fiiri markaan waxa weeyaan say wid haddaa tiraahdo waa waaw iya kulmay hal kelimayna ku kulmeen mid ya-daana horeyso oo reeban saas marka hadday noqotay yaa waxaa lagu yidhi waawdi iya u bedel marka maxay noqotay seey yid iyo meey yid saasay noqotay hadi tahya liidqaam lyaai fi lyaa hadday laba xaraf oo isku mid ah ay meel ku kulmaan midkoodna uu reeban yahay wajaba idqaamu axadihima fi thaani sayid iyo mayid saasay ku imaanaysaa marka sidaasay ku noqotay hadday laba kelima kala noqdaan hadda fiir yucطii waaqid uu ku mithaali shaarixa yucطii waaqit haddii la yidhaahdo fiiri ya-di waa reeban tahay waawdina way kordhigan tahay labadoodina way xariiraan laakiin fii kalima waaxida ma aha laba kelimay kala galeen yucطiina waa ficil waaqidna waa faacilki ayib waxaa lamid a ah baa la yidhi haddii sukuunka oo midka hore uu reeban yahay hadduu caarid yahay baa yaa yaa lamid ah mithla ru'ya iyo waxa weeyaan ruuya takhfiifuu ku yimiday macnaha hadda ru'yay hamzay ahayd waaw reebanaa la keenay waawdaas reeban waxa weeyaana laleeyahay sukuunkeeda waa caarid oo ayadaaba cilla ku timi sideedaba marka waxa weeyaan eh, lama bedelayo markaasuu ku yiri washada mucdan hayra maa qad rusima waxaa kamid eh cawa kalbu cawatan hadda fiiri cawatan caywatan buu ahaa waxay aheeday inuu waawga dambe loo bedelo cayatan la yidhaahdo markaasaa bedela min waawga ya loo bedela yadi waaw loo bedelay markaasaa waawdi waawdi la dhexgeliyey markaasay cawa noqotay washada mucdan hayra maa qad yay mithaal u noqotay taas ayib markaasuu ku yiri min waawin w min yaain aw waawin btaxriikin usil alifan ibdil bacda fatxin mutasil in xurika taali wain sukina kaf iclaala gayri laami wahya laa yukaf iclaaluhaa bisaakinin gayri alif aw yaaan istajdiidu fiiha qad ulif markaasuu wuxuu ku yiri waabdil badel alifan alif badel min waawin aw yaain kasoo badel kuwaasoo bitaxriikin la xarakeeyey taxriigoo usila la asaleeyey bacda fatxin aliftoo bacda fatxin fatxa kadib ah fatxigoo mutasilin la xariiro waa goorma in xurri ka taali midka raacsan alifka haddii la xarakeeyo waay ayib waxaa la yihi markaan wa abdil badel min waawin wa yaa-in oo bitaxriikin usil waaw iyo ya oo xaraka asal ay raacsan tahay alifan ubadel bacda fatxin alifkoo bacda fatxin fatxa gadaasheeda a ah, fatxadoo mutasilin ee la xariiro miithaalkaad ku fahmaysaa waxa weeyaan qaala iyo baaca asalkeeda waxa weeyaan qawala iyo bayac liannahu sidaan hore kugu soo sheegay alif oo luga alcarabiya asal ee ma jirto imaa asalkeeda inuu ya ka yimaado inuu waaw ka yimaado in jaahi laga yahay laakiin asalkeeda waa inay wax ka timaada ama zaaid inay tahay ayib qawala asalkeeda marka qawala facala waaye waxaa kugu daliil eh mudaariceeda fiiri yaquulu waawgaas intuu ka yimid masdarkeeda fiiri qowlan waawgaas intuu ka yimid aliftan asalkeeda waaw bay ka timid qawala iyo bayaca aydna beyca laleeyahay masdarkeeda kugu daliile yabiicu mudaariceeda kugu daliile marka bayaca iyo qawala meeshaan maxaa taalo waaw iyo ya oo xarakaysan waaw iyo xarakaysan yaa meeshan ku taal ayib maxaa ka horeyso fatxa mutasil marka aliftan yaan fatxa ku aan ku aan ku yaan tacar aan ugu dhignay taas ma aha bacda fatxin xaal ay macnaha yadi yadi iyo waawdo bacda fatxin mutasil waa marka fiiri laqbada waxay noqonaysaa wa abdilbadel min min yaain wayaa wa waawin ya iyo waaw badel oo bitaxriikin la xarakeey taxriikoo usila la aslay alifan u badel bacda fatxin hadday dhacaan waawda iyo yada fatxa kadib hadday dhacaan fatxigoo mutasila la xariiro in xurika taali midka ayaga raacsan haddii la xarakeeyo ayib fiiri marka qawala u imaw qawala waxa weeyaan waaw waaw oo fatxa asale ay raacsanta ay saaran tahay fatxa kalena ay ka dambeyso qawala bacda fatxin mutasil fiiri waawda way xarakaysan tahay kow ayada waxaa ka dambeeyo waawda waxaa ka horeeya fatxa waawdana way kordhigan tahay kordhigna waa ka horeeya in xurika taali kordhigna waa ka dambeeya intaas waay qawala haddaa tiraahdi waa waaw xarakaysan xaraka asli u xarakaysan kow bacda fatxin mutasil fatxana oo way ka horeysaa oo waawdaa wuxuu dhacayaa bacda fatxin qawala qaafteeda fatxa soo nacam bacda fatxin u dhacay waawdaas waa labo in xurika taali waawda midka raacsan oo laamka ah qawala laamteedana waa kordhigan tahay macnaha waxa weeyaan waaw iya oo xarakaysan fatxa fatxana ay ka horeyso fatxana ay ka dambey fatxa aan dhihina macnaha xaraka saakin uusan ka dambeyni xaraka ay ka dambeyso intaas waay marka wa abdil badel min yaain wa waawin yai waaw waxaad u badashaa oo bitaxriikin maca taxriikin xaraka xarakaysan oo la xarakeey taxriigo usila la asaleyey alifan u badel bacda fatxin in waqacataa hadday dhacaan waawda iyada bacda fatxin kordhig kadib hadday dhacaan oo kordhig haduu ka horey qawala bayaca waawda iyada fatxa ka horeyso mutasilin haddana inuu la xariiro aan oo xarafka ka horeeya ayaga aan lakala faslinin ayaga way kordhigan yihiin kordhigna waa ka horeeya in xuri ka taali midka ka dambeeyana in la xarakee in xuri ka taali fatxa keligeed ma aha in xuri ka taali midka ka dambeeya in la xarake inuusan saakin ahayn unbaa la raba ayib saas markay noqoto waxa weeyaan waawdi alxamdulilah waawdi iyo yadi alifaa loo bedelaa qawala iyo bayaca bay ahde qaala iyo baaca dheh shicirkii waxayaan iska sahlan yaa wax adag uga muuqdaa miisada intaas laga leeyahayna waxaa weyaan inaad hadhow kor ka xifdis keli a ah waamana maanta waxaa la dhihi lahay idaa kaana alwaaw walyaau muxarakayni wa sabaqathu maa w kaana maa bacdahumaa mutaxarik wajaba qalbu lwaawi lyaa alifan intaas keli hadda taxriik la dhihi laha keli ah ayib intaas waa intaas wain sukina kafa iclaala gayri laami wahiya laa yukaf iclaaluhaa bisaakin gayri alif ow yain tashdiid fiiha qad ulif wain sukina haddaa waawga iyada midka raacsan la reebo kafa wuxuu reebayaa iclaala gayri laami laamta waxaan ka ahayn iclaalkeeduu reebaya bacteria waxa weeyaan haddii alif iyo waaw maxaan dhihila ya iyo waaw xarakaysan hadda annaga waxaan ku fasirnay bitaxriigin kordhig taxriig kordhig keligiis ma ah taxriig xaraka oo sukuun aan ahayn ama ha godnaata waawga ama ya-da eh, eh, ha kor dhignaato ama ha godnaato ama ha hoos dhignaato xaraka un laga rabaa annaga fatxa min baabi tashiil umaa ku niri laakiin fatxa keligeed shardi ma ah marka waxaa lagu leeyahay waawdi iyo ya way xarakaysan yihiin fatxana way ka horeysaa oo la xiriirto laakiin haddii gadaashooda xarafka ah ou reebmo alif loo bedeli maayo mithaalkeeda waxaa ka mid eh bayaan iyo awiil fiiri hadda bayaan haddaad tiraahdo waa ya kordhigan oo marka maxay noqotay min waa min bitaxriikin usil ya way kordhigan tahay bacda fatxin mutasilna waa tahayoo xarafka ka horee kordhigaa saaran waa labo laakiin maanta waxay waysay in xurika taali midkii ya-di ka dambeeyey bayaan ma xarakaysna waa reeban yahay waa alif reeban maadaama alif reeban uu yahay ya-di alif looma badalayo caqliyanna waxaaba keenaya haddii alif loo badala alifka ka dambeeya dhacay marka baan ay soo baxaysaa meeshii bayaan laga rabay baana waaba kala duwan tahay macnihii marka saas haday tahay hadii ya ay kordhigan tahay ay xarakaysan tahay fatxa mutasilna ay ka horeyso xarafka ka dambeeya inuu xarakaysan yaha la rabaa xarafka ka dambeeya hadduu reeban yahay waxa weeyaan iclaalki waa la diida iclaalki oo macnihiisi ou yahay qalbulyaai alifan iclaalkaas waay iclaalki waa la diidaahoo ya-di sideedaa lagu baaqi yeelayaa bayaan iyo tawiilna waa lamid oo waawgii hadda tawiil ahay waawgi waa muxarak maa qabligiisana fatxaa taallo laakiin maa bacdigiisi aan xarakaysnano ya reebana kadib dhacday waawdi sideedaa lagu baaqi yeelayaa iclaalki waa la diidaho qalbulwaaw alifan waa la diidaho taala la dhihi maayo intaasa hadda loo jeeda ayib intaas waxay macno u tahay wa in sukina kafa iclaala gayri laami laamta waxaan ahayn laakiin haddii waxa la iclaalinayo caynulficli aysan ahayn hadda qaala qawala waxaan maanta iclaalinayn caynulficli waaye qaafki waa faaulficli waawdina caynulficli waa laamtana waabatan ugu dambayso waxa shuruudaas loo dhigaya waxaa weyaan idaa kaana alictilaalu waqaca fi cayni alismi ama ficli waxaa tiaabo haddii laakiin waxa jiran laam ay tahay waa la iclaalina walow waxa ka dambeeyaba yuusan xarakaysnin markay caynta jiran tahay waxaa la shardiyaa waxa caynta ka dambeeya inay xarakeysan yihiin ama ha godnaadaan ama ha ama ha hoos dhignaadaan haddii waxa caynta hadday jiran waxa ka dambeeya ay reeba caynta lama iclaali kalaan laakiin hadday tahay laamti waawgi inay dhacday waawgi iyo oo xarakaysan fatxana ay ka horeyso jiradana laamki ay tahay lama shardinayo waxa ka dambeeyo inay iclaalsan yihiin inay xarakaysan yihin lama shardinayo hadday reebiyin xataa waa la iclaalinaya mithaalkeedii waxaa kamid eh mithaalkeeda waxaa kamid eh waxa weeyaan khashya yakshaa yakshaa yakshaa asalkeedii yakhshaa maxaa waay ficil mudaaric waay asalkeedii waxa waaye yakhshayu ay asalkeedii ahayd alifta ilan waa la bedelay ayadoo yakhshayu ah waxaad la xiriidhaysaa amhilatu lkhamsa ka dhige waawgii faacilka iyo nuunu amhilati lkhamsa ku xiriiri yakhshayuuna yakhshayuuna ay noqonaysaa maxaa ku yaal marka fiiri ya maanta maxay saaran tahay min yaain bitaxriikin usil yadi horta way xarakaysan tahay yakshayuuna yadi way xarakaysan tahay kow bacda fatxinna way tahay oo shiinti baa kor dhigan oo ka horeyso waa labo laakiin mushkilada haysato in xuri ka ma haysato oo hadda yadi oo xarakaysanay waxa ka dambeeya waaw reeban waaye saas haday ahaan laheed cayn haday ahaan laheed lama eclay lahayn laakiin waxaa lagu leeyahay ficilkan jirada ya-da ah intay taala ficilka khashiya waa khadi waa faaulficli shiintina waa caynulficli maanta jirada waa yadi ya-di sow oo laamta markaa waxa jiran laam sow ma ahaa looma shardiya haday tahay laamta jirada haday ku jirto waxa ka dambeeya inay xarakaysiin looma shardiya iclaalki gili iclaalkii maxuu noqonaa ya-di oy fadxada ka horeysay ya-di alif u bedel yakhshaawun ay noqotay waxaa kulmay iltiqaa'i saakinayn oo ya-di oo alif loo bedelo aliftaasoo reeban iyo waawdi oo faacilka oo reeban a kulmaya waawda lama goyn karo lannahu cumdo waa faacil waay fatxada shiinta ku taalo in la gooyo eh, maxaan dhihi laha alifti in la gooyo waajib waay alifti baa la gooyey markaasaa waxay noqotay yakshawna markaasaa waxaa laleeyahay alaysa min almunaasib takhyiiru alfatxati alatii cala ashiini ilaa dama litunaasib alwaaw oo yakhshuuna maxaa loo dhihi waayo markaasaa lagu leeya dhihi karo fatxadan shiinta saaran dama waxaan loogu bedeli karin liannaha tadulu cala alif almaxduufa meeshaasay u joogtaa markaasaa laleeyahay waawda ayadoon dama ayna ka horeyn sideeda halagu baaqi yeela yakshawna rabbahum alaleeya yakshawna marka saas waay marka taas maxay noqotay waxa weeyaan ya-di iyo waawdi oo laamulficli dhacay shuruudii dhanay waa la helay hal shardi unbaa maqnaaday oo ah wixii ayaga ka dambeey inay xarakaysan yihiin markaasaa lii haddii iclaalkaba laamka u yahay waa la saamaxay waxa ka dambeeyo inuu xarakaysan yahay lama shardiyo walow haba iska reebnaadeena waa la iclaalinaho waawdi iyadi alifa loo bedelaa kadib a iyagana iltiqaau saakinayn loo sii jaraya intaas y ujeeda wahiya laa yukafu laamti lama reebo iclaaluhaa bisaakinin looma reebo saakin koo gayri alifin alif aan ahayn aw yaain gayri yaain atashdiidu fiiha ya-dana qad ulifa loo ogaaday waxa weeyaan shardi badacahu bacdahu shardi bacdahu shardi waay waxaa la rabaa qofka maskaxdiisa inuu aada ugu shaqaysiiyo waxaa lagu yiri haddii waaw iyo ay caynulkelima dhacaan fatxana ay ka hormarto ayagana ay xarakeysan yihiin xarakana ay kadib marta in la claali waajib waayo haddii caynta tahay haddii caynta waxa ka dambe ay reebmaan lama iclaali karo oo sidooda lagu baaqiyla taas cayntii waa laamtiyaa la yimid hadii cilada ama waawdi iyo yadi laamulficli hadday dhacaan shuruudii kale la helo laakiin maa qabligoodi maa bacdigooda ousan xarakaysneen iclaal waa la gelinayaa walow maa bacdigooda haba iska reebnaado ayib ilaa midka reeban alif inuu yahay ama yashadan inay tahay maahani oo laamti markaas icdiilkeeda waa la diidayaa fiiri waa ayadii baa haddana wax laga sii shardiya waxay ahayd in la yidhaahdo haddii ya-di iyo waawda laamulficli ay dhacaan iclaal waa la ogol yahay walow maa bacdigooda haba iska reebnaade muطlaqan ma ah reebtiinka kale waa la ogolyahay xaraf kastoo reeban oon alif ahayn ama yashidan aan ahayn haddii hadda sida aan soo sheegnay yakshawna maxay noqotay waa yadiyo waaw reeban waaw alif ma aha laakiin alif hadduu reebmo mithaalkeeda waxaa ka mid eh ramayaa ficil maadi rama laba utiiri ramayaa ramow ramayna ramaytu ramayaa dheh ramayaa haddaad tiraahdid maanta waxaa lagu leeyahay waa ya-di oo laamulficli dhacday koow ya-di way xarakaysan tahay labo fatxa way ka horeysaa oo mutasil ah saddex ya-di marka waxa ka dambeeya fiiri waxa ka dambeeyo waa reebtiin markaasaa leeyahay reebtiinoo dhan dhib ma lehene waxa reeban ma alif baa mase waa xaraf kale alif waay alif hadduu yadi kadib dhaca oo reeban yadi lama iclaalinaayo leesh liannahu yadi haddii la iclaaliya alif in loo bedelay noqonaysaa aliftina alifaa kasii dambeeya laba alif oo kulmay noqonaysaa marka haddii labadeedu la gooyo midaa la goyna ramaa a kaligeed soo baxayso mufradkii mudakarka ah rama rajulu iyo ramaadi oo tahniyada isku darsoomay sidaas daraaddeeda lagu leeyahay ya-da waxa ka reeb oo ka dambeeyo reeban haduu alif yahay iclaalkeeda lama ogolo oo alif loo bedeli maayo tubqa calaa yaiha waxaa weyaan taas bisaakin gayri alif haduu saakinka hayr alif yahay iclaalkia la gelina haduu alif yahay lama iclaalinayo waxa ka dambeeyo reeban aw yaaan itashdiidu fiiha qad ulif ama ya haduu kadib dhaca yadii oo hadda ama waaw iyo ya oo xarakaysan fatxana ka hormareen waxa kadib dhacay alif reeban ma ahna ya shidanaa kadib dhacday yadaas shidan ayadana waxay diidaysaa in waawdii yadi alif loo bedelo intaasay diidaysaa mithaalkeedii waxaa ka mid e calawiyun oo kale hadda calawiyun waawda fiiri waa waaw mutaxarig ah eh, min waawin bitaxriikin usil kow bacda fatxin mutasil fatxana waa ka horeysaa cayntii oo kordhigan marka waxay ahayd waawdaas in alif loo badalo shuruudi markaasaa lagu leeyahay waxa ka dambeeya fiiri waxa ka dambeeya waxa weeyaan iyo oo reeban oo mid kale ku shidan liannahu calawiyun haddaa tiraahdo waxa weeye calawiyun ay asalkeedii ahayd waa ya reeban oo horo iyo mid godan labadiyaa laysku shiday marka waxa hadda waawga ka dambeeya maxaa weeyaan ya shidan waay hadday ya shidan ka dambayso waawda ha iclaalin oo alifa u bedelin waawnimadeedii ku baaqiyeel ee calawiyun sideeda dhe saas waay ayb intaas hadii adiga mithaalka iyo laqbada isku fiirsatid nuqto kasta midba mid bay ka dhalataa qeyb qeyb u kala baxso sidaasaad ku fahmaysa wasaxa caynu facalin wafacilaada afcalin ka akyadin waaxwalaa ah, kan wuu sahlan yahay wasaxa wuu ansaxay oo lama iclaalinin caynu facalin wa facila facalin iyo facila cayntoodu cayn waa xarafka labaad waay daa afcalin xaal uu yahay mithaalkii ka akyadin wa axwalaa wuxuu ku leeyahay hadduu ficilkii asalkiisi uu facila iyo facala uu yahay ficilkii waxaa weyaan waa facala ama waa facila isimkiisa faacilna daa afcalin afcal buu ku imaanayaa hadduu saas yahay cayntiisa walow shuruud iclaalba ha oofsatee lama badelaayo sideedaa lagu baaqi fiiri hadda waxaa weeyaan waxaa kamid mid eh mithaalkoodii cawira fahwa acwar wahayifa fahwa ahyaf waqayida fahwa aqyad waxawila fahwa axwal ayb hadda shaarixa wuxuu miithaaliyey musanifku wuxuu sheegay wax ka yar ayb hadda fiiri waxaa loo jeedaa wasaxa caynu facalin facalki oo masdar ah cayntiisa waa saxiix noqotay iyo wa facila caynu facila oo ficilka cayntiisa waxay noqotay mid saxiixa daa afcalin xaal uu yahay wasfigiisa hadduu afcal ku imaanay ka aqyadin wa axwala waay mathalan hadda fiiri cawira waa ficilkii cawira haddaad fiirisid shuruud liclaal oo dhan waa tawafarad cawira macnaheedu waxa waaye macnaha waa nin ilaa ah cawir la yidhaahdo cawira markaad tidhaahdid hadda maxay noqotay waa waaw xarakaysan fatxana ay ka horeyso maa bacdigiisana mutaxarig ou yahay calaa dawi alqaacida asaabiqa in waawda alif loo bedelo sidii qawalo qaala loo yiri bayaca baaca loo yiri waxaan ihi inay xarakaysiyiin waawdi yad un baa la shardiyaa lama shardiyo inay fatxa tahay walidaalika min waawin aw yaain bitaxriikin usil in la xarakeeya unbaa la rabaa marka cawira shuruudii hore o dhan waxaa weyaan inطabaqat calayha markaasaa layihi shuruudii hore waxaa laga istithnoonayaa ficilkan facila ah isimkiisa faacil acwar haduu ku imaan afcal ku imaanayo lama iclaalinaya sidiisa waawdi lagu baaqiila cawira alaleeyahay fahwa acwar waxaa lamid eh facalna waa lamid cawira masdarkeeda waa maxay cawar waay cawar ila-aan marka cawar ayadana waxay ahayd waawgaas in alif loo bedelo oo caar la yidhaahdo haddii la yidhah macnihiina waa isbedelayaa markaasaa la yidhi sideedaa lagu baaqyeela waawdaas walow tawafara fiiha shuruud اliclaal turikat calى ana wasfaha yaأti calى afcal istithna waay tii hora laga istithna lanu tii hore waxaan soo niri waaw kasta iyo ya kasta oo xarakaysan waxay rabaan ha saarnaata xarakada sukuun inuusan ahayn fatxana uu ka horeeya maa bacdigeeduna muxarag uu yahay waawdi iyo yada alifa loo bedelaa ilaa haddii wasanka facal oo masdar ah iyo facila oo ficil ah hadday yihiin mooye oo isimkooda faacilna afcal oo ku imaanayo shuruudda haba oofsadaane lama iclaanay sideedaa lagu baaqi yeelay intaas keli a waay ayb markaasuu ku yiri wa in yabin tafaaculu man iftacal wاlcaynu waaun salimat walam tucal wain yabin hadduu cadaado tafaaculu yani isla falid min iftacala laga keenay walxaal alcaynu waawun caynta ficligana waaw ay tahay salimat way nabad gashay walam tucala lama cilaynin buu yidhi waxa weeyaan tanna waxay u jeedaa haddii laga keeno tafaacul ficil iftacala ah mathala ishtaraa iftacala waay ishtaraya iftacala asalkeeda saasay ahayd ya-di alifa loo bedelay ishtaraa ayib iyadoo ishtaraa ah yaa waxaa loo tiiriyey jamac markaasaa waxaa lihi ishtawaruu tafaacul bimacnaa waxa weeyaan tadaarabuu taqaasamuu waxaweyaan laba ficil oo laba shay haddii lidaa tadaaraba kulu waaxidi minhumaa faacil wa mafcuul fi anin waaxid haddii lagu yidhaahdo tadaarabuu waxa weyaan waa isgaraaceen waa garaactameen marka kanna kan kale wuu garaacay mid kastana faacil waaya mafcuul waayahay marka tafaaculkaasaa loo jeeda macnaha isla falid waay howl isla qabto marka haddii ishtaraa haddii loo tiiriyo waaw baa loo tiiriyey oo waawuljamaaca ah waxay noqotay ishtawaruu ah, ishtaraa maaha ishtaraa waxa weeyaan waxa weeyaan asalkeeda shaawara ishtaraa waa beec lama rabo waxa weeyaan shaawara yaa iftacalaka kuwa lagu yiri ishtawara shaawara hadda fiiri shawara ay asalkeeda ka timid shawara shaawara faacala waay ayib shawara ayadoo ah yaa lagu yiri faacalaka keen shaawaray noqotay marka ficilkan shaawara ah fadiisa waa shiinta cayntiisane waa waaw ra-dina waa xaraf laam oo saxiix ah asalka shawaray ka timid markaad shaawara aad tiriyey nin keligiis ay noqotee jamaaca u tiri ishtawaruu ay noqdeen ishtawaruu marka waxay ahayd ishtawaruu markay noqotay ficilkan oo muctalul cayni bilwaawi ah waawdi fiiri manta waawdi waxay noqotay baa laleeyahay waa mid mutaxarika ah kow fatxana waa ka horeysaa ishtaa tadi oo fatxaysana ka horeysa labo ra oo mutaxarikana way ka dambeysaa saddex qiyaaska waxay keeni lahayd in waawda alif loo bedelo oo la yidhaahdo ishtaaruu in la yidhaahdo markaasaa lagu yidhi tan haddana qaacidadii horay istithnaa ka tahay oo waa maxay hadduu ficilka muctalulaami muctalulcayni bilwaawi ou yahay uu yahay haddana tafaacul ay tahay oo bimacnaa isla samey ishtawaruu waa isla showreen waay bimacnaa yani kulu waaxidin ashaara cala alaakhar waa tafaaculki kaas waay haddii ficilki tafaacul uu ku tusinayo laamtiisana ay waaw tahay waawdaas lama cilaynaaye ee sideedaa lagu baaqi yeelayaa khawfan min iltibaasi gayriha oo liannahu haddii ishtawaruu way isla showreen ay ahayd haddii ishtaaruu la yiraahdo macnihii way isbedelaysaa sidaas awgeed yaa waawdi lagu baaqi yeelay markaasuu musanif wuxuu ku yidhi wain yabin hadduu cadaada tafaaculan isla falid min iftacala laga keeno walxaal alcaynu waawun ay tahay salimad waawdaas way nabadgelaysaa oo alif loo bedeli maayo walam tucalla lama cilayno alif looma bedelay intaas wa baynamaa asalkeeda kuwa kale way ka duwan yihiin hadda ictaada iyo irtaada fiiri hadda ictaada ictawada ee asalkeeda ahayd ictawada marka waawdii oo ictawada ku jirtay waxaa loo badel alif ictaada la yidhi irtaada sidaas oo kale waa laakiin tan way ka duwan tahay hadday caynta waaw tahay ictaada ictayada miya ya bay ku jiran tahay dheh ya bay ku jiran tahay oo macnaha min alictiyaad baa laga keenay iyo irtiyaad hadday ya ku jiran tahay waxaa waajib ah in alif loo bedelo ictayada iyo irtayada yay ahayd markaasaa tadii yadii maftuuxeed maa qabligeedana ay kordhigan tahay maa bacdigeedana mutaxarigta alif loo bedelay ictaada irtaada la yiri wa in lixarfayni da liclaalu istuxiq suxixa awalu wacagsun qad yaxiq wuxuu wiri musanifka wain istuxiqa haddii la mutaysto wain da liclaalu wain istaxaqa wa in istuxiqa labadaba waa dhihi kartaa wain istuxiqa haddii la mutaysto da liclaalu iclaalkan kan eh lixarfayni laba xaraf haddii loo mutaysto suxixa awalun midka horaa la saxiix yeelaa wa cagsun cagsigiisana qad yaxiqu inuu mutaystaa la arkaa hal kelimu laba xaraf oo mid kastaba iclaalkii shuruudeedii laga helay labadoodii ma la isla iclaalinaa ma mid baa la iclaalinaa sidaas waa loo jeedaa mithaal ahaan waxaa weyaan musanifku wuxuu ku mithaaliyey waxa weeyaan hawa hawa oo kale waay asalkeedii waxay ahayd hawayun saas waay hawayun haddaad fiirisid ya-da in alif loo bedelo oo dambaysa way mutaysata liannahu waxa weeyaan xarfu cilla oo aakhir dhacay oo mutaxarik a ah maa qabligeedana ya oo maa qabligeedana maftuux ay tahay in alif loo bedela bay ahayd waawda ka horeyso ayadana waa waaw kordhigan fatxana ay ka horeyso mutaxarigna uu ka dambeeyo waawda in alif loo bedelana way tahay labadiiba waxaa wey laba cila iskula qulantay maxaa la samaynayaa suxixa awalun midka hore waa la saxiix oo macnaha lama cilaynayo alif looma bedelayo midda dambooyaada alif loo bedela hawa alhawaa baa saasaa la yiri xayayun a lamid ah eh. marka waa in istuxiqa haddii la mutaysto thal iclaalu iclaalkan asiga ahon hadda soo akrinayna maanta dhan istuxiqa haddii la mutaysta lixarfayni laba xaraf baa asbaabu tacliil laga helay oo hal kelima iskula jirto labadoodi la islama cilayn karo oo waawda horena in alif loo bedela ya-da dabana alif loo bedela ma suurageli karto iltiqaau saakininaa dhacayo kelimadii labadoodan lagama wada jari karo saas haday noqoto suxixa awalun midka hore sidiisa lagu dhaafaa oo midka dambo yaa la eclaynayaa oo haduu waaw iya yahay alif loo bedelay wa cagsun cagsine qad yaxiqu inuu yimaadaa la arkaa wa cagsun oo waa maxay midka dambo in la saxiix yeelo oo midka hore la cileeyo wa cagsun qad yaxiqu inuu cagsi inuu macnaha mutaysta yaa laga arka waxaa lagu miithaaliyey waxa weeyaan ghaayatun asalkeedii hawayatun ghawayatun yay ahayd waawdi oo horo iyo alif loo bedelay ama ghayayatun waxay tahaybo ayadiba baa ah waxaa loo bedelay ya-dina waa la baaqi yeelay wa cagsun qad yaxiq waa mithaalkeedii ayib wacaynu maa aakhiruhu qad ziida maa yakhusu isma waajibun an yaslama wacaynu maa isim cayntiisa aakhiruhu midkiisa dambo qad ziida lagu ziyaadiyey maa yakhusu isma ismiga wax ku gaar eh waajibun cayntaas waxaa waajiba an yaslama inuu nabadgalo waxaanoo dhan istithna waayo qaacidadii horey ka dhex baxsan yihiin wuxuu ku leeyahay haddii isimka uu yahay cayntiisa waaw bay noqotay waawdi macnaha shuruuddii lagu cilaayi lahay oo dhan baa ka soo yaa ku qumtay waawdii mutaxarig waay maa qabligiisane waa fatxa طيب maa qabligiisana fatxa markay tahay maa bacdigiisana waxa weeyaan waa mutaxarik waxay ahayd markaas in waawdaas ألف loo bedelo fiiri mathalan hadda jawalaan jaala jawalaanan wahaama hayamaanan hayamaan aa tiri jawalaan fiiri jawalaan waxa weeyaan waa waaw kordhigan waxay soo galaysaa min waawin bitaxriikin usil koow waaw oo xarakaysan haddana waxaa ka horeeya fatxa oo mutasil ah oo jiimkii oo kordhigan haddana xurika taali mid ka dambeeyana waa xarakaysan yahay jawalaan laamti waay marka shuruudii ay ahayd in waawdi in loo bedelo alif in loo bedelay ahayd markaasaa lagu leeyahay shuruudii waa laga helay waawda alif loogu bedeli lahay oo ayadana way xarakaysan tahay maa qabligeedana waa fatxa maa bacdigeedana mutaxarik waay in waawga in alif loo bedelay ahayd laakiin intaadan alif u bedelin waxa ka dambeeya fiiri kelimada maxay ku dhammaataa alif iyo nuun alif iyo nuun waxaa laleeyahay min khawaasi lasmaa haday khawaasil asmaa ay noqotay taasaa u diidayso in waawdi loo bedelo sidii ficilkii oo jaala loo iclaali oo kale liannahu ficilkiisa ficilkan jawalaalan ah eh, isimkan oo faaciloo jawalaanka ah ficilkiisa jaala waa fiiri jawala buu ahay waa la iclaali jaala la geey waxay ahayd ficilkii haddii la iclaaliyey isimkiisa faacil oo jawalaan ah in la iclaaliyo markaasaa lagu leeyahay ficilki kuma dayo karoo wax ficilka ka fogeynaya gadaal kaga jiro oo waa maxay waa alif iyo nuun min khawaasi alasmaa bay ka mid tahay saas haday tahay yaa laleeyahay shabahii ficilka uu kaga dayan lahay iclaalkii bay ka fogeynaysaa walaa yucalal فتبقى الwاaw على mا هي عليه مع أن dواaعي الاعلال متwفرa فيها intaas waay wa caynu maa isim caynkiisa caynta waa xarafkiisa oo macnaha labaad aakhiruhu aakhirkiisa qad ziida lagu ziyaadiyey maa yakhusu isma ismiga wax ku gaar oo alif iyo nuun ah waajibun cayntaas waxaa waajiba an yaslama inuu nabadgaloon alif loo bedelno sidiis lagu baaqi yeelo oo la yidhaahdo jawalaan iyo hayamaan yadaasna aan w qabla baqli mimani nuuna ida kaana musakana kaman batanbida waqlib ugidi annuuna nuuntii miiman ugidi qabla baain allahu akbar tajwiid waay maanta kelima ugu macaan badan ma arkaysa wuxuu ku yiri waqlib gidi annuuna nuuntii miiman ugidi nuuntia miim loo bedelay laakiin waxaa shardi ah nuuntaas qabla baain inuu ba ka horeeyo oo baa ka dambaysa waay idaa kaana nuunkii hadduu yahay musakanan mid la reebay mithaalkeedii kamanbatambida kaman aad leedahay hadda fiiri nuunki laguma dhawaaqay nunkan horo oo reeban miimaad u badashay liannahu waa nuun reebanoo ba ka dambayso kamanbatambida mida ka badana mida dambana waa lamid laba mithaala lagu keenay in bidan nuunteeda nuun reeban ba ka dambaysa nuuntaa hore miim u badel waa kaas inbada min bacdihim waatii qur-aanka nagu lelahay min bacdihim miimkaas walidaalika miim nuunkaas miim yara ku kor qoran musxafka miimkaas wuxuu ishaaraya nuunka ku kor qoran ana hadihi nuun tugayaru ilaa miimin kamanbatan bidaa min bacdihim markaasuu uri waqlib gidi annuuna nuuntii miiman u gudi nuuntii miim ugu dhawaaq qoraalka nunka lagu qoraa dhawaaqana miim waay laakiin waxaa shardiga qabla baain inay dhacdo nuunta inay hormarto oy ba kadib marto laakiin haddana waxaa shardiga idaa kaana musakanan hadii nuunta reeban tahay haddii nuunta ay kordhigan tahay ama ay godan tahay sideeda lagu baaqiyeel mithaalkeedina kamanbatan bidaa waay wallahu aclam wsala allah wslama cala nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi